alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam laa tumaari akhaaka walaa tumaasichu walaa tacidhu mawcida fatukhlifahu ma lmaqsuudu walaa tumaasixu aye ya hala kaftayn صح ma xukm اlmizaax idan haye ya waa jais waa mubaax lakin haddii la badsado ah, waxa ka dhalaya waxaa ka dhalaya laysnaceeyo marka dambe markaa habadsanin wey qofka laftigiisa ka bad badiyo laftigiisa haybadiisa hoos u dhacda ba dhah ya ma xukm hada alxadiid xadiiskaa ka waran hay wa waa daciif qala sheekh raximah اllahu can abi saciid اlkhudriy radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam khaslataani laa yajtamicaani fi muminin khaslataani ay sifataani laba sifo laa yajtamicaani kuma kulmaan fii mu'minin qof muumin ah albuklu bakaylnimo iyo wa su lkhuluq akhlaaqad xumo akhrajahu tirmidiy wa fii sanadihi dacfun marka xadiiskana isaga laftiisu waa daciif laakiin macnuhu tilmaamay qofka muslimka ahi macna ayuu ku sifaysni wey la yajtamicaani waa nafyun bimacnaa nahyin ayuu noqon lahaa markaa calaa taqdiiri sicati oo qof muumina lagama doonayo iimaanka muuminnimo iyo iyo labadaas sife xumi ma isma qabanaysa weyaan qofka muminka ahi bakhaylna maaha su-il khuluqna e kuma sifaysna way dhici kartaa in mid laga helo markaa waa laga fahmi karaa oo waxaa la heli karaa muumin bakhayl ah laakiin waa nooc dacfiyeeda laftigeeda su-ul khulqna waa macno dee ballaarhan oo waxyaala badan o dhan u keenaya wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam almustabaani maa qaala facala ma lam yactadi almadluumu almustabaani ay almutashaatimaani labada iscaayaya maa qaalaa wixii ay yidhaahdeen facala albaadiyi kii bilaabay bay korkiisa ahaatay maa lam yactadi intaanu xadgudbin almadluumu la dulmiyuhu intaanu xadgudbin akrajahu muslim marka waxaa xadiisku ka digayaa asab washatm cayda iyo wixii lamid ah waxaa kaloo tilmaamayaa ana almadluuma yajuusu lahu an yaquula calى qadri ma qaala aلظaalim qofka daalimkii intuu yihi in leg inu ihahdo oo jazaau sayiati sayiئaة miluhaa bay noqonaysa maxaase ka sii wanaagsan waxaa kasii wanaagsan faman cafaa وaصlaxa faajru calى اllah oo idfac bilati hiya axsan marka ma lam yctadi madlum wa tusaalihii maalinta hore aynu sheeganayo anta axmaq hadduu ku ihahdo la bal anta axmaq haddaad ku tiraahdo wax dembigii kaama raacin weya labada ereyga aad tiri waa dembi oo qof baa wax laga sheegay ka kalena saas ku le lakin dembiga labadiiba qaatay kiya hawsha bilaa haddii laakiin uu isagu ictidaa sameeyo cay kale iyo wax kale ama gacan ugu daro dee madluumkaasi waxa weeyaan isna dembigii qeybtiisa u qaadanaya marka marka asab washatmu marka horaba arrinteedu inaan islaamna garana almustabaani labada iscaayaya maa qaalaa wixii ay yidhaahdeen facala albaadi'i kii bilaabay bay korkiisa haatay marka culimmadu waxay u ciraabeen almustabaani waa mubtada maa qaalaana waa mubtade labaad facala lbaadi waa khabarkii mubtadaha labaad wاljumlaة min almubtada wاlkhabr min almubtada الثاني وkhabruhu fi maxali rafci اkhabr الmubtada اlأwl ma lam yctadi madlumu intaanu xadgudbin kala dulin وcan abi sirmata radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulku wuxuu yihi man daara qofka dhibo musliman qof ah dhibaateeya ay adkhala darara calayh aw jarahu ilaa dararin daarahu اllahu ilaahay baa dhibaato ku rida waman shaaqa qofka mashaqo iyo culaysu soo jiida musliman qof muslina shaqa allahu calayhi ilaahay baa ku adkeeya akrajahu abu daawud watirmidi waxasanahu xadiiskana wuxuu tilmaamayaa laa darara walaa diraar laa darara walaa diraar laakiin wuxuu tilmaamayaa qofka dhibaatay cid kale la doona ilaahay ba subxaana watacaala isna dhibaatadii mid lamida ku rida asalku markaa waa inuu dararkii ka suuliyo muslimiinta lakiin qofka matalan doono qofka inuu god buu qoday wuxuu is yidhi ninkaa hebel hebel la idhaha waddadaasuu maraaye ha ku dhaco isagana ilaahay baa mid kale ku imtixaamaya oo god ku ridaya saasoo kale may macno noqonaya man daara muslima daarahu llah ay man jarahu aw adkhalahu ilىa dararin fii maalihi wa fii nafsihi wa fii ahlihi wa fii ariiqihi wagayra dalik waxaaso dhan baa soo guda gelay waman shaaqana almashaqa waa kama foga lakiin wax culays iyo dhibaato ku keenaya musliman shaqa allahu caleyh marka waxaa laga dhigi karaa min baab adducaa min baab alkhabarna waa laga dhigi karaa ducaa macnaheeda waa maxay ilaahay ha dhibaateeya baa la odhan karaa waa ducaahu caleyhi markaa ilaahay ha culaysiiyo shaqa allahu caleyh iyo khabra saa horeyn kusoo macnayna daarahu llahu ilaahay baa dhibaateeya ilaahay baa markaa culaysaa waxay lacana allahu man dabaxa ligayr illah ilaahay baa nacdalay iyo ilaahay ha nacdala labadoo lagu odhan karaa وعn abi الdardا radي الlahu canهu qala qala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasl rsulku wuxuu yihi in allaha ilaahay yubgidu wuxuu u cadhoodaa alfaaxisha ka ficilka iyo hadalka xun albadi ee kalaamka xun leh hadalka xun leh akrajahu aلtirmidiy waصaxaxahu walahu wuxuu soo wareeyey tirmidi min xadiisi ibni mascuudin rafacahu uu rafciyeye laysa almu'minu qofka muuminkii maaha biacaani mid cayb badan maaha wala lacaani mid nacdal badanna ma aha wala lfaaxishi mid dhaqan xunna ma aha wala lbadii'i mid hadal xunna ma aha waxasanahu tirmidiyu wasaxaxahu lxaakimu warajaxa darqudniyu waqfahu xadiiskana wuxuu tilmaamayaa qofka muuminkaa dhaqanada wanaagsan lagu yaqaano inay tahay inuu hadal wanaagsan yahay oo hadalka xun uu iska ilaalinayo nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam dhaqankiisa waxaa lagu tilmaamay ma kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam faaxishan walaa mutafaxishan rasuulku mid dhaqan xun iyo mid iska keenkeenana mu ahayn akhlaaqda wanaagsanada qiimo weyn bay qofka miisaanka u saareysaa yowma alqiyaama marka xadiiska hore yubqid albuqdu waa min sifaat illaah waa loo sugaya sifada sida ahlu sunnahu ay aaminsan yihiin albadina albada-a waa hadal xumaanta marka labada eri dhinac baad mooddaa inay is-adkaynayaan oo laba ereyo isna macnaa yihiin haddana waxay yidhahdeen shuraaxda qaarkood alfaaxish ayaad mooddaa inuu ka caamsan yahay oo faaxishku ficilkii iyo iyo qowlkiiba uu soo gudagelaya faaxishkaas albadina wa sayi lkalaam markaa dadka nimka kule waxbaanu dacaayadeynaa amba cayta caytamaya kuwaasi sifaadkii muuminiinta ma laha ilaahayna waa necebiyey kuwaas markaa qofki waa inuu ku dadaalo weliba waktiga la joogay fitanku farabadan yihiin inuu hadallo wanaagsan ku hadlo waxyaalaha dadka carabti meelaa badan bay nagaga wanaagsan in ay ka mid taha waxaa ka mid ah innagu hadallo xun baynu xataa carabkiina barray oo dadkiinu ay iskala qabsadeen iyagu lakin iyago qofkii ku xanaaqayba qaarkood ay odhanayaan allahu yahdik allah yahdik u cadhaysay markaa ama allah yuslixak ilaahay ha ku hagaaji inaguna hooyadii baa ilmihii ku odhanaysaa in kaari kugu dhacday oo lagu sii qaadiy <laughs> soo saa maha wax weyn ba hadday doontaa marka qaarkood ba arkayso waayo hadalkan qalafsan baynu carabkeena marto qofkuna markuu carab hadalka qalafsan baro wuu iskala qabsanaya caadi bay dabatalo noqonaysa xadiiskan kale laysa almu'minu biلطacaan ay kasiiru الطacni dacnigana waa maxay waa adacnu اlmacnawiyu maaha laطacnu alxisiy dacniga xisigii de waa waran iyo iyo midi iyo wax laysku dhufto laakiin dacniga waa maxay waa dacnigii qowlka qofka muuminkii markaa qof ceebeyn badan mahay waa cayaab ma culimaduna waxay dhaha looma jeedo iminka dacaan iyo lacaan dee waxa laga fahmaya soo maaha inuu qofka farabadiyo ee qofka yaraysta lama diidana maya saa macneedu waxa weeyaan bidacaan waxba ma dacniyaba qofka muuminkii qof wax caayo maaha qof wax nacdalna ma aha oo macnuhu waa maxay hadduu qofku haba yaraysta ee dacniga iyo nacdasha iyo waxa carabkiisa baro marka dambena wuu farabadinayaab marka qofka muuminka qof dhaqankaa ulaba maaho marka dambena carabkiisa ay ka qaali noqotay qadiyadaas laakiin in marmar wax la dacniyo amba wax la nacni lacno dee way banaantay cid mutaysatay wal qofkaasi waa tuugaya waxba laga loo dhiiban inoo kale hadduu sifada ku sifaysay lakin nasiixa lilahi ay tahay ama ninkaasi khuraafaad buu aaminsayay oo bidcoole iska ilaali xubaha ka dhigan waa inay lilaahi tahay markaan qofkii loo naseexaynay nacdashii oo kale waynu soo aragnay qof cayman mala nacdali karaa salafka badankooda way deena lakiin haddana waxa dhacday marka qaarkood inay qaarkood oo dee kuwa sii fogaaday ay nacdali jireen weliba lacnadi bay isticmaali jireen qaatala allahu fulana bay isticmaali jireen axaadiis nebina waad jirta wala alfaaxish alfuxshu qad yakunu fi lqowli waqad yakunu fi lficl ficil xun iyo qowl xuntoona ma laha albadina albadaa waa su lkalaam wa badaalat lkalaam waay halkaa waxaynagu fara badan markaa dhalinyarteenii raggaa dalawatulcilmiga aanay ku jirin iyagu lakiin haddana waxaa aad bulshadeena ugu badan oo dhegahaaga ay maqlaya imika suuqaa markaad sinax marayso mid hooye caayaya iyo mid qabaayil caayaya iyo mid maxay kala caayaya waa dhaqanada ay tahay ubadka yaranayo inaynu kala ka ilaalino sidaa markay tahay innaga laftigeenu shaydaanku mar baa laga yaabaa inuu dee dad bidco ku jira iyo wax laga digayo inaad sii macaansito sheekadooda iyo ba hadalhayntooda iyo waxaasoo markaa laguma mashquulo marka laga digayana waa lilahi inay noqoto inta looga baahan yahay un baa markaana la isticmaalaya ma garatay hadda marka xataa iyagu hadday wax dacaayadeynayaan kuwaa laftigoodu oo ay wax caayayaan isaa leeyihiin inagu ku odhan mayno ya oo xishood la-aanta de iyada laftigeeda ka mid noqonaysa إda jaarayta fi khuluqi daniiءi ay dhamaystiray beytkaa faأnta waman tujaariihi sawaaء haddaad qof iska caytamaya adna la si caytanto de isku mid umaad noqonaysaa maya falaa wallahi ma fi اlcayshi khayr wala dunya ida dahaba اlxayaaء yaciish اlmaru ma yastaxyaa bkhayri wayabqa alcuudu ma baqiya lixaaw qofku hadduu xishoo hadduu xishood waayo xishoo waayo dadka inta badan xishoodku ka tagaana waa dadka ugu cayda badane dee noloshu qiimo lama yeelanayso markaa geedku qorigu intee buu qoyan yahay ee uu jirayaa geedku inta maydhaxda sare iyo dee jilafta sare ay ku dhegan tahay soo maha haddii laga jafo ka waran qorigii cidlo soo istaago sooma qalalayo ya wayabqa alcuudu maa baqiya allixaau inta baydhaxdaa eh, sare iyo shariiftaa sare ay ku dhigan tahay geedkii wuu taagnaanaya haddii kale markaa shariiftani waa wuxuu ku shabahayaa maydhaxdan sare iyo intan sarena wuxuu ku shabahayaa xishoodkii وعn caiشha radي الlahu canha qaalat waxay tii qaal rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasulku wuxu uhi laa tasubha caayina alamwaata kuwa dhintay ha caayina fainahum iyagu qad aftow ay wasaluu waxay gaadheen ilaa ma qadamuu waxay soo hor umarsadeen xadiiskani mayna soo maray wayna soo maray janaasada markaynu marayn dadkaa dhintay iyagana mar haddii ay aakhiro tegeen oo fatu'du laxyaa baynu soo maray riwayadka qaarkood kuwa nool baad dhibaysaa inkastoo riwayadda la dciifiy وعn xudayfa radي الlahu canhu qala qaala rasuulu الlahi salى الlahu alay sl rasulku wuxu uhi laa yadkulu janata jannada ma galo qataatun qataat bimacnaa annamaam dira diraago jannada ma galo marka laa yadkulu janata qaadicun uba la macnay waa kabaairta markaa haddii laga nafiyo janno iyo amba naar loo gooyo amba iimaanka laga nafiyo oo dee waxaan uu sameeyey inaanu gaalnimo gaadhsiisnayn waa kabiira min alkabaa'ir weya namaamkuna muxuu ahaa waa naqlu lkalaami annamiima naqlu lkalaam bayna annaas calaa wajhi lifsaad iyadoo la isku diraya de hadda hadalkaasi hadal jiraba hadduu doono ha noqdo وعn aنس radي الlahu عanهu qala qala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm rasulku uxu man kafa غadabahu man kafa qofka ceshada qofka kaantaroola qadabahu cadhadiisa kafa allaahu ilaahay baa ka joojiyo ka celiya canhu isaga cadaabahu cadaabkiisa akhrajahu طabraaniyu fi lwsadi xadiisku waxaad moodaa wallahu aclam in xagga dacfiga u dhow walahu shaahidun bu min xadiis ibni cumara cinda abi cinda ibni abi dunya sheekha la hahdo bal hadda sheekha waxaad ibn abi dunya maxaa loogu bixiyey taariikhdiisii wax ka mid ah ayaad soo diyaarin doontaa insha alla haddaad maalintaad baan idi weydiin doonaa marka xadiisku wuxuu tilmaamaya qofka cadhada isku celiya cadhadiisa kantaroolaha waxay nagaga filan aayadda qur-aankaa iyo xadiiskii horeynu soo marayna ee ahaa laa taqdab iyo laysa shadiid bsuraca inama shadiid اladi ymliku nafsa cinda qad وعan abi bakr الصdiq lakin xadiskan wuxuu tilmaamaya jasaaga uu helayo abaalmarinta uu helayo qofka cadhada isku celiyey in ilaahay maalinta qiyaamaha ka joojinaya cadaabka وعan abi bakr الصdiq radي الlahu anhu qal qala rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi waslm laa ydkulu janata khibun laa ydkulu janata jannada ma galo khibun ay khadaacun mid dagitaan badani amba khiyaamo badani walaa bakiilun iyo mid bakayli toonna walaa sayi lmalakati iyo mid maamul xumi sayi lmalaka akrajahu tirmidiyu wa faraqahu xadiiثeyn tirmidi baa soo saarayoo laba xadiis buu kala saaray wa fii isnaadihi dacfun sanadka xadiiska dacfi baa ku jira xadiiskana markaas sida muuqato wallahu aclamu isna waa daciif macnaha laakiin uu tilmaamayo dhinacba qalad uu kaga jiraayo bakayl jannada ma galo waxaa lagu fasiri karaa markaa bukligii qofku uu ku bakaylay wixii waajibka ku ahaa sekadii iyo kuwaas taa kuma jiro inaanu janno gelin bkliguna asalkiisu waxaaba lagu fasiraya marka uu bakaylnimada qofka ka baxaya wixii waajibka ku ahaa de inuu inuu ku bakay markaa macnuu saasuu noqonaya khibuna alkibu waa alkhadac bay dhahdeen waa khiyaamada badnaa ee dadka iskaga dhigaya inuu wax wanaajinayo amba qofki inuu waxu tarayo laakiin haddana hoosta ka khiyaameynaya marka xadiis kale ayaa laftigiisu wuxuu ahaa baan filayaa almu'minu girun kariimu wاlmunaafiqu khibun laim aw kama qaala salى اllahu alيه wasalam qofka muuminkii girun weeyi waa girun kariim waa mid mooganaantiisu badan tahay oo kariimu laakiin wanaagsan haddana mooganaanta waxa looga jeedaa waa qof aan ka fikiraynin qofkaa khiyaame kaa kale saa ku samee kaa kale yaa kaba fikirayo qof buu hadduu doono daacad moodaya inta hore o dhan oo uu iskala qosleeyaayo kan uu moodayay dee afka macaan ya ayuu dabeetana uu ku dagmaya weyn ile waa wanaagiisaa keensanaye oo khaainat lacyun ma yaqaan laakin munaafiqu dee waxbuu wataa intaa waa khibun waa khadac oo markay nebiga la joogana calayh isalaatu wasalaam dee waa ku iskaga dhigayay inay yihiin awliya ilaahay waida laqu ladiina aamanuu qaaluu aamana waida khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahsi-uun laba wajiilaynta iyagaa dee lagu yaqaana markaa qoladana way degayeen kuna way degayeen in اlmunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicu idan qof markaa khiyaamolo ahi oo hoosta wax shara ka wata dadkana utusaya inuu wanaag u sameynayo kaasi janno geli maayo say lmalakana almalaka bimacna lmulki baa laga keena marka malakadu waa maxay aladi yusiu ma ma taxta tasarufihi wey oo qofka xumaynaya maa taxta tasarufihi aladi yusiu maa taxta tasarufihi oo ah min ahlin wa shacbi aw raciyati wa awlaadi wa zawjati wa maalin waxaasoo dhan qof aan si fiican uxu maamulaynoo xaqoodii ka dayacaya amba dhibaataynaya amba ku xun marka hadday reerkii xaaskiisii noqoto iyo hadday ubadkiisii noqoto iyo hadday cid kalu maamulay noqotoba waa sayi lmalak ee waxay ahayd markuu qofkii wax maamulayo inuu xaq ay lahaayeen ilaaliyo si fiican uu daacad ugu noqdo wacan ibn cabaas radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala llahu ala sl rasulku wuxu uhi man tasamaca qofka isdhegeysiiya qofka dhegeysta xadiida qawmin dad hadalkood wahum iyagoo lahu isaga kaarihuuna nacaya ama dhibsanaya inuu hadalkaa dhegeysto suba waa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhegood alanuku alanuk baa lagu shubaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama yacni alrasaas rasaastaasaa lagu shubaa akraja lbukhaariy markaa waa naxaas wey rasaasuna alrasaasu bimacana annuxaas marka weliba anuk waxaa lagu fasiray annuxaasu lmudaab amba alrasaas lmudaab waa tala dhalaaliyey ee dareeraha ah marka wax kasta way ka xanuun kulusha marka sidaa loo dhalaaliyo imika waxyaalahan malqacadaha iyo waxaa laga sameeyo dee daamurka iyo wixii lamidka wax jidhka ku dhegaya oo aada u daran ilahay baynu ka magan gelayna akraja lbukhaariyu xadiiskan nin wuxuu tilmaamayaa qofka maqla mu odhan rasuulku alayh isalaatu wasalaam ee muxuu yihi tasamaca markaa maxaa udhexeeya dee samica hadalku isagoo hadduu doona adigoon u uqastiin laakiin tasamaca macnaheed waa maxay isagaa ku dadaalay inuu maqlo oo u basaaso dadka hadalkooda u dhegeysto marka dadki maadaama aanay raalli ka ahayn hadday raalli ka yihiin de dhib ma lakin haddaanay dadkii raalli ka ahayn walow hadday doona wax dantooda adduunyaba ka sheekaysanayaane haddaad aragto laba qof oo amba saddex qof oo markaad soo garab istaagto yaro aamusa iyagoo hawl wata haye soomaaligii dhalinyarta ku hadal maxaynu ku samaynaa ya ka dhac waaye ka dhac waa tirahda maxay kale ka qalle maxay kale ha ka jiedhin waaye maxay kale ka siidaa <laughs> intaaba isku dardarsadoo waaye haddaad aragto markaa dadkaasi waxaa kaloo xadiis ku soo aroortay hadduu qof war kuu sheega daymoodo markuu warka kuu sheegayo waa amaano la soco hadduu marka warka ku sheegayo hareeraha iska yar eego hadda kuma odhan warkaasi waa sira ilaali intaasaaba ammaano ah mar haddaad aragtay ninkaasi inuu dhinacaas yar yaro eegeegay haye haddaba nimanka la idhaahdo basaaska ahee dadka dhegaysanaya ee masaajidada jumcaha hadday dooraan imanaya ee casharada dhiganaya ee ya kuwaasay u darantay hadduuse laakiin dad ehlu shara oo dad u tashanaya ka waran tusaale ahaan niman gaala ama munaafiqiina oo wuxuu og yahay waxay ka shaqeynayaan yahay inay sidii dad u qarxin lahaayeen ama u baabiin lahaayeen de markaa miyaanay mafsado kasii weynin ka imanayn haddaan warkooda dhegeysan oon gudbinin ya markuu dadka ehlu sharka oo kale oo dee markii ninkii munaafiq ahaa la odhan jiray cabdillaahi bin ubey bn saluul uu yihi la yukrijana alacazu minha اlأdr isagoo nabiga sheegay alيه الsalaatu wasalaam saxaabigii zayd bn arqam baa maqlayayo wallahi rasuulkaan u sheegaya markaa oo ku sheekh maxamed cabdulwahaab kitaabka tawxiidkan waa ka kale saari jiray annamaama iyo annasiixa lilah qofka namaamka wax isku dirayay matala nimankii yihi ma ra-ayna mila qura'ina arqabu buطunan walaa ajbanu ehm, cinda liqa xadiiskiisa aha ee ilaahay subxana wa tacaala soo dejiyey qul abillahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum ah. ma ra-ynaa misla qur-ayna haulaai arqabu butunan walaa aktaru walaa akdabu alsunan walaa ajbanu cinda liqa ayay dhahay maanaan arag ka fulaysan oo ka been badan oo ka cunto badan iyagoo ka been sheegay nebi maxamed alay slam saxaabadiisii marka ilahay baa soo dejiyey qul abillahi wa aayaatihi wa rasuulihi marka saxaabiga cawf binu malik baa markiiba warkii u geeyey halkaa markay marayso sheeku muxuu ka soo saari jiray fawaaidda ama masaa-isha farqiga udhexeeya alfarqu bayna annamiima wanasixa lilah namiimada iyo iyo nasixa ilahay dartii inaad unasixinayso waa kale laba idan cid aan raalli ahayn hadalka ha dhegaysanin weeyi qaala rasuulu llahi salى اllahu alay waslam man tasamaca qofka dhegaysta ee isdhegaysiiya dad hadalkood wahum iyagoo lahu isaga kaarihuuna dhiibsanaya haddaanay dhiibsanaynin dhib ma laha markaa subba waa lagu shubaa fi udunayhi labadiisii dhegood uu ku dhageystay al anuku naxaas la dhalaaliyay yowma yowma alqiyaamati yacni arasaas an anas radi allahu canhu qala wuxu qala rasuulu llahi sala allahu alay sl rasulku wuxu uhi tuuba wanaag baa u haday liman shaqalahu qofka uu mashquuliyo caybuhu ceebtiisu ay ka mashquuliso an ayu can cuyuubi nnaasi dadka ceebahooda akrajahu البزار بإسناد حسن xadiisku macnaha hadduu doono lafdiga markaa ضعيف ha u badnaadaan culimadu ye laakiin macnaha uu tilmaamaya waa saxo waxa weeyaan qof kastoo qof kastaaba ceeb buu leeyahy markaa qofkii maxaa loo baahanyay inuu ku mashquulo inuu ceebtiisa toosiyo intuu dadka kale ceebahooda eegayo qofkaa markaa dadka ceebahooda ka indhaqarsada iska qariyay ee aan waxba dan ka gelinna isagana ceebtiisa asturanta saa awgeed ba bacdu slaf waxay idhahdeen waxaanu soo gaadhnay dad aan dad ceeba lahaa baanu soo gaadhnay bay ihahdeen oo oh, ceebihii dadka ka aamusay oon dabagal iyo raacraacid iyo ceebeen ku samaynin dabeetana ceebtoodii baa la ilaabay iyagana toodiiba ayaa la ilaabay qaar aan ceeb lahayn marka hore oo oh, ceebaha dadka raacraaco dabeetna ceeba loo sameeyey iyaga laftigoodii iyaga laftigoodii loo sameeyey ceeba loo sameeyey idan ceebtaasi iyo daliilaha dadku ay leeyihiin ila basharku ma wada dhamaystirnee wuxuu imaam shaafici laga soo wariyay ayuu yihi raximah llah fa aba lkamaalu aba lkamaalu ilaa an yakuna lilah kamaalku muxuu diiday dhamaystiranku ilaahay mooy cid kale inuu ahaado idan dadka marka ceeboodaa ku mashquulin alkhalqiyati wاlkhuluqiyati alkhalqiyati wاlkhuluqiya tuubana waa shajarat fi اljanna amba waa wanaag labadaba lagu fasiraa duubaa waxaa wanaagsanaaday qaala rasuulu lahi salى اlahu alay slm duuba waxa wanagsanay liman cid shaqalahu mashquuliya caybuhu ceebtiisu can cuyuubi naas dadka ceebooda wa can ibni cumr radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi salى اlahu alay waslm rasulku wuxuu yihi man tacaadama fii nafsihi qofka isla weynaada naftiisa wakhtaala isjejabiya fii mishyatii socodkiisa laqiya allaha ilaahay buu la kulmaa wahuwa calayhi qadbaan isagoo ilahay u cadhaysan akhrajahu alxaakimu warijaaluhu hiqaatun marka alcadama walkibriya yaa iska leh ilaahay baa iska leh subaa taala xaliis baa ilahay ku leh alcadama walkibriya waa izaari wa ridaa'i bu alla yidhi subxana wa tacaala qofka igula dooda waan cadaabaya marka qofkii horta waa inuu dhaliishiisi ogaado hadduu iswaaweyneyey qof oo naftiisa u arko inuu ka wen yahay dadka manaa ka maxa weyaan wax dheer yahay oo saas ay ta noqoto oo naftiisa qiimaheeda garan waayo waayo qofku markastoo day usii kordho iyo markastoo cilmi kuusii kordho waxaad dareemaysaa dhaliishaada iyo gaabiskaada oo kii selafka odhan jiray cilmigu waa saddex taako taakada koowaad qofka galaa takabar bere man dakala ashibr alawal a takabar wuu isla weynaadaa qofku markuu cilmiga bilowga ku yahay ayuu qaf qaf badan yahay oo marka hore naftaada waay ku odhayso ya intaasoo kitaabada akriso caynka ya adigoo wax arkaysa haddana qofka taakada labaad galaa tawaadac ayay dhaha wuu isdhuligaa taakada saddexaad ninka galaanaha calima anahu laa yaclam shay amba carafa anahu laa yacrifu shay wuxuu isgartaa inaan waxba garanayn oo cilmiga mar kasta waxaad dareemaysaa inta kaa maqan inay kasii badan tahay intaad hayso marba marka ka dambaysa waa cilmiga laba dhamayn karaba ikhtiyaalkana ilahay qur-aanka waa ka digayo in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakuur ikhtiyaal waa ikhtiyaarku waxa weeyaan waa fi lhay-ati xagga qaabka socodkiisi iyuu ka bedelaya u iswaaweynenaya saas fakuurna waa fi lqowl waa faan badan yihi marka imika laftigeeda fi nafsihi waxaa kamid a ah inuu dee faano saasaan anugu waxa u yihahdo waa tacaadum ereyga maraxan ba la macnaa ikhtiyaarkaas walaa tamshi fi lardi maraxa inaka lan takriqa alarda walan tabluqa aljibaala bukol baad buuraha gaadhaysa xagdaad isdhaadheerayso oad cidhibsato mase kol baad dhulka ka dhex dusaysa dee maya qaala rasuulu lahi salى اllahu alيyه waslm man tacaadama fi nafsihi qofka naftiisa isla weynaadaa wakhtaala istijabiya fii bishatihi socodkiisa laqiya allah wahuwa calayhi qadbaan isagoo ilahay u cadhaysan la kulmay qof ilahay u cadhaysanyana xaaladiisu kabtiisu ma yeelna wa can sahl bn sacd radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi alcajalatu min ashayطaani alcajalatu degdegu min ashayطaani buu ka ahaaday shayطaanka xaggiisa akrajahu tirmidi wa qaala xasan marka alcajala waxa weya cadamu taani cadamu التأني waa ukaabin la-aanta waa rawiya laakiin khayrka in loo degdegso ka ilaha yihi wasaaricu iyo saabiqu iyo markaa waxay yidhahdeen culimada qaar ba waxay idhahdeen alcajala waa amrun yanbaqii an yuta'anaa fiih waa arrin ay ahayd in loo kaadiyo ayaa lagu degdegay musaaracaduna waa fi lkhayr wey in khayrka loo degdego wanaagga loo degdego wasaaricu lakin cajaladane khuliqa alinsaanu min cajal insaanka deg deg baa laga abuuray oo macnuhu yahay waa lagu dabeeceeyeyba saurikum ayaati falaa tastacjiluun xadiiska inuu xasan yahay bay u badan tahay wallahu aclam an caaisha radi allahu canha qaalat waxay tii qala rasuulu lahi sala allahu alay sl rasulk wuxu ashumu suu lkhuluq ashumu baasaysiga la baasaystaaba su lkhuluq waa qalaq xumo marka ashumu imika waa maxay qof haddii la karaahiyeysanayo waa akhlaaqad xumada shumiga atashaa-um ashumu iyo alyumnu baa iska soo horjeeda maymuun alyumnu yumnu waa wax wanaagsan oo tafaa-ul xasana markaa qof haddii cid haddii markaa baasaysi jiro qofka akhlaaqda xunbaa ayay baasay iyo dhibaato ku sugantay weyan akhlaaqda xumada ayay dhib oo dhami ku jirtaa baasaysi siisa lama ogole laakiin xumaane oo akhlaaq xun oo dhan su kulkuna guud xadiiskuis waa daciif wacan abi darda radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala llahu alay sl slku uhi kuwa wax nacdalaa laa yakuunuuna ma noqdaan shufacaaa ergo ma noqdaan walaa shuhadaa markhaatiyana ma noqdaan yowma alqiyaamati akrajahu muslimun markaa qofkii wax nacdalayay waxaa lagu imtixaamaya xataa haddii uu jannada galo inaanu cidna u shafaaco qaadan oo lagu imtixaamo taas iyo inaanu cidna markhaati u furin yowma alqiyaama waa ibtilaa la imtixaamay markaa nacdashii baa loo diidaya walaa shuhadaa culimada qaarkood ba waxay idhahdeen adduunyadan ilaahay ma waafajiyo inuu shahiido oo shahaado adduunyadan xataa haddii uu ku dhinto dagaal shahiid noqon maayo bay qaarkood yidhahdeen وعn mعاad بن jبر radي الlahu canهuma qala qala rasuulu الlahi salى الlahu alay sl rsulku wuxuu uhi man gayara man cayara qofka ku ceebay akhaahu walaalkii bidembin dembi lam yamut ma dhinto xataa yacmalahu ilaa u ilaa uu la yimaado akraja tirmidi xasana wa sanadhu munqadic xadiisku waa daciif waa se arrin la ogaaday oo tajribo lagu ogaaday qofka cid wax ku ceebeeya qofkaasi hadduu qof dembi matalan qof muslimahoo dembi sameeyey hadduu ku istihsaa oo dembigiisii iyo wixii ka sheekeeyo ku ceebeeyo haye maxaa dhacaysa in isagana lagu imtixaamo idan haddaad aragto qof macsiyo iyo dembi ku dhacay amba la ibtileeyey waxaad tirahdaa alxamdu lilahi aladi caafaanii mima اbtalaka bihi wafadalanii calى kaiiri min cibaadihi iyo eryadii lamidka ahayd ducada kusoo aroray haddaba haddii qofku ku ceebeeyo oo isaga iska dhiga de inuu beri ka yahay isagana waa laga yaaba in lagu imtixaamo arrintaa tajribo badan baa ku jirto waa la arkayba haday gabadh xijaaban oo asturan gabadh kale oo iska bal waxaan caariyaadka berigaa hore aada loo odhan jiray imika aad looma idhahdee iyo gabadhan tanson iyo ama rag badan oo wadaaday iyo dee marba dhibaatooyin badan ba ku yimaade siyaasiyiinta qaar badan baa madaxda gaalaysiin jiray kuwii wax gaalaysiin jiray ayaa iminka madaxweyneyaal doonayay oo siyaasadan iyo ururadan iyo waxaa wada galay oo halkii taaganaya laftooda aan soo gabagabina insha allah wa xisadina waa dhamaatee baabkaasuma tarkiibkuma gaadhsiinayna وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال qال رsuل الlahi صلى الله عليه sل وu uhi weyl hoog ba u ahaaday liladii ki yuxadiثu waramaya fayaktibu been sheegaya liyudxika bihi اlqowm si uu dadka ugu qosliyo weylun lahu hoog ba uhaaday uma weylun lahu hoog ba uhaaday iyo halaag weylun bcan halaag akrajahu aلثaلaثة waisnaaduhu qawiy xadiiskana waa صaxiix markaa kuwan wax metele ee dadka ka qosliya soo maydin arag ee been sheegaya kuwaasi khatar badan bay ku sugayin ya dadkii buu ka qoslinaya oo beenna wuu sheegaya weylu liladii yuxadiثu fayakdib been buu sheegaya ujeeddadu waa maxay liyudxika bihi alqowm weyluna waa bimacnaa halaag وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxu uhi كفاaرة mن اkتبته كفاaرة كفاaرة gudka man cidii اkتبtahu aada xamatay أn تsتغفira lahu waa inaad u ducayso taasina waa saxoo qofkii aad xamantay haddaad ku odhan karayso wardhiga waa ku xantay cafi waad odhanaysaa haddii kalena ilaahay dambi dhaaf weydi cid kastood xamantay samac ha noqdaan ama qof ha noqdaan wax lamid a ah. ilahay dambi wa can caaisha radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi salى allahu alayh rijaali ragga ilaahay wuxuu ugu necab yahay abqad rijaal ila llahi ragga xagga ilahay waxaa loogu necab yahay alaladu ay shadiid اlkhusuuma ka dooda badan dooda adag alkhasimu ee muranka badan markaa labada erey ma kala fogeyn leeyihin asalku wuxuu ahaa alkhasam alkhasim alaladu waa mid murankiisa waidaa sacaa fi lardi aayaddii iso qado waidaa tawallaa sacaa ayadda halkii ka horreysay wahuwa alad اlkhisaam wahuwa alad اlkhisaam halkaa tafsiirkeedu ma la macno tahay o markaa waa qof dee muran iyo hadal iyo jikaar badan oo dadka khasim inuu afjabiyo isku dayay dadka ceebahoodi inuu soo saar saaro halkaas sidaa kale taa kale taa kale taa kale in sha allah sharx halkaa wixii nooga dhimo inu ku celin doonaa wallahu aclam raxmat salamu calaykum